قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء إن لقوه يسيسو باب يعني المذي مديده مديدة إن لقوا ويسيستو بابيه وبي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أها عربي النضر مقعيس حلل صالح بن أمية القرشي المدني وثقة ثبتئة can sulaymaan binu yasaar buu ka wariyey alhilaali almadani maymuuna xoreysay adoon buu ahaa culamada qeybo ka midana waxay dhaheen umu salama xoreysay can miqdaad min aswad miqdaad aswad hooyadii buu qabay oo uu ka wiil dhigtay laakiin waxaa dhalay camar oo miqdaad binu camar binu thaclabata albahraani alkindi baa loo yaqaanaa ana caliy bin abi aalib baa amarahu amray miqdaadkaasuu amray an yas'ala inuu usoo weydiiyo lahu isaga rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam can rajulin idaa danaa markuu u dhowaado min ahli reerkiisa oo fakharaja minhu almadyu madidu ay ka soo baxdo maadaa calayhi maxaa dushiisa qaala caliyu wuxuu yidhi fa ina cindii agtayda waxaa ah ibnata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa weeyaan gabadhiisii wa anaa astaxyi anna ka xishoonayaa an as'alahu inaan weydiiyo waana astaxyi anna waan ka xishoonayaa an as'alahu inaan weydiiyo qaala lmiqdaad wuxuu yidhi fasaltu rasuula allahi baan weydiiyey sala allahu aleyh wasalam can daalika arrintaasaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi idaa wajada daalika arrintaa markuu helo axadukum midkiin faliyandax ha rusheeyo farjahu farjigiisa bilmaa'i biyo ha ku rusheeyo waliyatawada' ha weysaysto wuduu'ahu waysadiisii oo kale lisalaati salaada weysiisanayay ayib waxaa weeyaan madidu sideedaba markaa waxaa kala jira mani wax la yidhaaho iyo madi wax la yidhaaho iyo wadi wax la yidhaahaa kala jira manidu waa biyaha ilmaha laga abuuro ee janaabada loo yaqaano weeya hadii la yidhaaho taa marka xukunkeedu ma daahir ba mise waa nijaas calal qowlad raajixi waa daahir walow mas'alo khilaafiya ha noqotee ninkaa ninkaasaa sii dheer ayib iska ilaali marka eh, wadi taa marka xukunkeedu waa mayri ayay waajibisaa waysadana way jebisaa ijmaacan waxaa ku yimid mas'alada markaas waxaa weeyaan madi maxaa la yidhaha madi waxay timaadaa laba xaalo mid ka mid a ah. marka qofka uu dareen galo oo xubinkiisa taranka uu dareen galo markaas oo kale qoyaankaasi wuu yimaadaa markanna wuu yimaadaa oo markii bacda aljimaac jimaaca dabadiina biyahaasi way yimaadaan markaa marka manida iyo iyadu waxay kala duwan yihiin waa la kala gartaa badanaa manidu wax aayad iska soo baxa maawaye si xoogay usoo boodaa markaas taladud iyo macmacaansi baana ku jira waxaa kale leedahay waa yar qallaf adayga weeyaan de meel ku dhigto oo kale laakiin medi markii la yidhaaho waa biyo yar oo jilicsan oo markaas waxaa weeyaan issii jiidanaya weeyaan oo cad laakiin taa xukunkeedu waa xukunka kaadida weeyaan sida kaadida oo kale bay weysada jebisaa meesha ay kaa gaadhana waad iska maydhiyada meesha ay kaa gaadhana waad iska maydhi qodobkaas waa kaas wadi maxaa la yidhaahaa wadi iyaduna waxay timaadaa xilliga markaas waxa weeyaan kaadida markaas waxa weeyaan dabadeed bay timaadaa ama waxay yidhaaheen markaad wax culus oo kaa tangroon labqaado oo kale iyadana xukunkeedu waa kaadida oo kale meeshay kaa gaadhan waa iska maydhi waanaad ka weysaysan waaya markaa intaasi waa sidaas waana xadiidkani hadda mediduu ku saabsanaa waana ijmaac mas'aladaasi in madida weysan way ka waajibaysaa wax maydhaya uuna ka waajibin nijaas inay tahayna waxaa weeyaan mas'aladaas waa ijmaac culimaduna iskuma diidano raxmatullaahi calayhim inta waxaa markaas waxaa weeyaan ka ogahay iskuma diidano laakiin masaa'il ay isku diidan yihiin baa jira culimada sida kaadida oo kale dhagax ma lagu isdiisan karaa masaladaas oo kale waa isku hayaan culimada waxaa kale isku hayaan ma dhici kartaa markaas waxaa weeyaan masalan madida in markaas waxaa weeyaan allahuma mustacaan marka aad ka ismijaysanayso ma waxa la maydi keliya xudunkii oo dhan baa la maydi mise ma qeybka inta ay gaadhay nijaasadaasi baa la maydi masaa'il noocaasa jira حديث يا مسلم بصوصر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وبه قال حدثني وحدثني يحيى ويوره عن مالك بكوره عن زيد بن أسلم عن أبيه أبيه أبيه وأسلم ك أسلم العدوي بالإلهة عمر وخطابة حري زيد هو تابع تابع لكن أسلم أبيه ومخضرا بيسقه وتابعين توي مكجرايو وقت النبي لو سو غاري صلى الله عليه وسلم وقت يكون ليس جاهلي لو سو غاري أنا قبل هو الصحابي إلهين بقى وايه عن أبيه أن عمر وخطاب قال وحوري إني لا أجد وأن هلي أني أنيق لا أجده وأن هلي وحويا مذيذا ينحدر يسو مني قصو دادنيا ينحدر يسو قد دادنيا مني حقيقة مثل الخريزة أوكله آه مثل الخريزة أوكله خريزة وحلو يقانا وجوهرته سيدا جوهرته أوكله isagoo iga daadanayo macnaa jawhardiyooda moodo فإذا وجد ذلك أرنت أمرك إلى أحدكم متكين فليغسل هم إلى ذكره وحبن كيسة ترنك وليتوضح ويسيس وضوءه ويسديس للصلاة الصلاة ويسيس نيوكله يعني المذي مذي وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جند بن عبد الله البجلي مولى عبد الله ها عن جندب عن مولى عبد الله بن عياش عبد الله بن عياش الضنفي وحريها عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال وحوري سألت عبد الله بن عمر بان ويدي عن المدي مذا ويدي فقال وحوري إذا وجدته مرقدشه فاغسل فرجك فرجك ميت وتوضع ويسيسه وضوءك ويسداده للصلاة صلاة ويسيسنيسه وكله باب رخصة رخصدي رخصدي باب يهل اسكو فصح في ترك الوضوء ويسد إن لغا تغ من المدي مذا واي برخصداس waxay tahay inuu gaarina وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد القطع يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المصيب أنه سمعه مغلي والحال رجلنا يسأله ويدينيه أنه ننك لو يقان يحيى بن سعيد الأنصاري بسمعه مغلي يحيى بن سعيد كان ما سعيد المصيب كان مغلي والحال رجلنا يسأله سعيد وح سعيد بن مصيب وحويدينيه وفقال يري إني أنيقو لا أجد البللة قيان كان هليا والحال أنا أصلي أنيقو تكنيا وأنا أصلي أنيقو تكنيا أفأنصرف الصلاة مسكابحا فقال له سعيد وحكيري لو سأل لو صار حضو كدريرو على فخذي بودديدا من صرفت كمان بحين حتى أقضي صلاتي إلا صلاة إذا قلت سكست حضو إيقا داتو وسكست إيقا صور دريرو مر حدي مرخص حاوي إلا أن صلاة إذا قلت مرنا ومرخص حاوي يمانا إيه كبحين haddaba imaamu maalik raximahullahu tacaala ruksada uu sheegayaa ma qaba imaamu maalik raximahullahu tacaala inay bannaan tahay oo nijaas ayna ahayn oon laga weysaysanan imaamu maalik ma qaba raximahullahu tacaala aggaa hor usocod ayib mas'alada imaamu maalik ma qaba raximahullahu tacaala laakiin wuxuu ka wadaa a'imo inay jiraan qabta mas'alada inayna salaada dhexdeeda aan looga baxayn marka saciid musayib madhabkiisu wuxuu ahaa dahaarada waxba ma yeelo nijaasna maaha weysadana ma jebiyuu qabaa saciid musayib madhabkaasuu ku tagay madidu sideedaba in nijaasa buu qabaa saciid musayib laakiin madhabka imaamu maalik raximahullahu tacaala waxaa weeya ruksada uu sheegayana dhinac kala weydiiltaayo hadduu ka shikiyo isagoo salaadii ku jira qoyaan makaa kaama iman shirkigaana uga baxay salaada madhabkiisa asaas laakiin ma qabo inuuna madidu ayna nijaasaya ma qabo waxadathanii can maali can salti binu zubaydin salti binu zubayd eh, ziyaadna waa la yidhaha salti binu ziyaadna waa la yidhaha alkindi qudaadii madiinuu ka mid ahaa marbuu madiine qaadi ka ahaa a'imada waaweyn buu kamid ahaa hiqada laakiin culimada barhkood baa waxay dhaheen madabka murji'adu waxooga yar haysa bay yidhaaheen oo qoladaa murji'ada buu ka garab dhadhawaabay intaas waa lagu duray annahu qaala wuxuu yidhi lamaa sa'ala sa'altu markaan weydiiyey sulaymaan binu yasaar can albalali qoyaanka oo ajidu aan helayo faqaala wuxuu yidhi indaxru shay maa taxta thawbika maradaada wixii ka hooseeya bilmaa'i biyo walha canhu kana mashquul markaadee mar haddii aad iskagana mashquul markaaso waxba ha isku dhigin markaas باب الوضوء لغا ويسيسو باب يا من مس فرج المرأة من مس الفرج فرجga taabashadiisa qofka haduu xubinkiisa taranka taabto inuu markaas waxa weeyaan ka weysaysto طيب اللهم استعان وبي قال حدثني يحيى بن وربي عن مالك عن عبد الله بن بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه سمع ومغلى عروة بن الزبير ويقول له دخلت على مروان الحكم بانقلي مروان الحكم ayaanu galay marwan al-hakim ibn abi al-aas al-umawi al-madani culimada qaar kamid a ah waxay yidhaaheen waa saxaabi waxba kama jiraan saxaabi ma weligiina ma noqon aan ka soconno waa kii madiine haysay waktigii mucaawiya iyo madiine haysay wuxuuna waxa weeyaan waana kii markaas waxa weeyaan lala heshiiyey isaga markii mucaawiyata mucaawiya binu yaziid binu mucaawiya markii uu dhintay lixdan iyo afar la hijradu ahayd markaas waxa weeyaan ayaa lala heshiiyey isna waxoo kamuna dambeeyay lixdan iyo shantii baadana uu sii dhintay ka soco marka sagaal bilood keliya khilaafada haysayba marwaan xakam sagaal bilood meelahaas haysay dayib bukhaarina isagaaba tilmaamayba inuu markaas waxaa weeyaan una nabiga arag sala allahu alay wasalam maaya fatadaakarnaa waxaan ka sheekaysanay buu yihi maa yakuunu minhu alwudu maa shayga yakuun uu ka ahaanaya minhu shaygaas alwuduu weysadu waxyaalaha weysada waajibiyaan ka sheekaysanay buu yidhi faqaala marwan wuxuu yidhi wa min masi dakari xubinka taranka taabashadiisana alwudu'u weysaa ka waajibtay faqaala curwa wuxuu yidhi maa callimtu haada anigu arrintaa ma ogi faqaala marwan bnxakam baa wuxuu yidhi akhbaratnii waxay warantay busra bintu safwaan annaha samicat rasuulallahi ina maqashay sala allahu alay wasalam yaquul leh idaa masa axadukum midkiin markuu taabta dakaraw xubinkiisa taranka falyatawadac ha weysayso طيب اللهم استعان وحدثني مالك عن إسماعيل بن محمد بن يقور خمي بن سعد بن وقاص عن مصعب بن سعد بن وقاص وكورمي اسكفيلي محمد كاس waxaan jeedaa ismaaciil kaas iyo muscab wax isku matqana ismaaciil baa adeer loo yahay leena muhammad iyo muscab waa walaalo wasaa'il waqas waa dhalin labadoodaba marka aan ismaaciil bin muhammad sa'id waqas marka ismaaciil uu ka waramaya muscab oo adeerkii marka adeer bay isku yihiin ismaaciil iyo muscab kaasi aan muscab bin sa'id bin waqas annahu qala wuxuu kuntu waxana amsiku kii qabta al-mushaf mushafka ala sa'id bin waqas lushiis mukawadaa كنت وحانا أمسكه كي سوق هذا المصحف مصحفك على سعد بن أبي وقاص معنى على, على أبي آباه إذا كنت أنت سعد وقاص بمعنى وحويا مصحفك وانقاذي جري سئم أخريه مرقص حويا مصحفك oo isagaan ku dul akhriyi jiray weeyaan oo aabbahay baan ku dul akhriyi jiray macnaha faxtakagtu waan hoqday faqaala sacad baa wuxuu idhi lacallaka waxaa laga yaabaa masista inaad taabatay dakaraka xubinkaaga tarankaa qaala wuxuu ihi faqultu xangri nacam haa waan taabtay faqaala wuxuu ihi qum istaag oo fatawada' weysayso faqumtu waan istaagay fatawada'tu waan weysaystay uma rajactu markaasaan waxaa weeyaan soo noqday وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحا يقول كيرا إذا مس أحدكم إذ مرخو طابت ذكره وحنجيس ترنقا فقد وجب عليه الوضوء ويساك واجبت وحدثني عن مالك عن هشام عروة عن أبيها بي عروة بن زبد أنه كان وحا يقول كيرا من مس ذكره وحنجيس ترنقا قفت طابت فقد وجب عليه الوضوء ويساك واجبت وحدثني عن مالك عن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر عن شهاب الزهري عن سالم عبد الله بن عمر أنه قال وحو رأيت أبي آبه من أركى عبد الله بن عمر رأيت وانركي أبي آبه عبد الله بن عمر وايه أنه قال إنه يري ما وحو يري يغتسل سوى ميرنا يانركي ثم يتوضأ هذا ويسي سنية فقلت مرقى سانكو له يسغي يا أبتي آبوي أما يجزيك ميونا كاقود إن الغسل ميريقو ميل وضوء ويسد ميونا كاقافلين وإنت تسكديسو محاوليا ويسد ميونا ميريقو واسكو ديستد واسيه طيب قال وحيري بلاها ولكني أحياء بلاها ويقافل انتهي فما أنفن من الديدين إننا كفلين لكن وحوري بلاها ويكفل انتهي ولكني أحيانا مرمر أمص ذكر حبن كيغا ترنها تابتا فأتوضا واسويسي سنية محمر خامسي هي ميرغو ويسدي وغديا وحدث الأصغر خو حدث الأكبر خو هوس غلي كرا لكن وحو آمنسي هي حدي هذا حبن كيغا ترنها تارون ويان تميرانس طيب وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أنه قال وحو كنت وحانا مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيت وان أركي بعد أن طلعت الشمس عدد انتي صواب ذي كدب توضع يسوى ويسيسي ثم صلاة كذي قال وحولي فقلت له وحنكود إن هذه تني للصلاة والصلاة ما كنت أضاهين تصليها متو كذا salaada markay caad soo baxay aad tukatay waa maxay wiil maada tukan jireen qaala wuxuu yiri inni anigu bacda an tawadactu inta weysiisay kadib li salaati subhi salaadii subaxan u weysiisay baan masistu taabtay farji xubinkayga taranqa thumma nasiitu waan iloobay an atawadda ina weysayso fatawadactu waan weysaystay wacudtu lisalaati salaadaydina waan kusoo celiyey haddaba waxayr mas'aladan bal haddaynu tilmaano mas'aladaas xukunka taranka taabashadiisu ma waxa weeye may jebinaysaa weysada mise ma jebinayso mas'aladaasi sideedaba waa mas'alo ay culimmadu ku doodsan yihiinoo muran iyo dood badan baa ka jirta waxaana ku jira afar madhab baa ku jira laakiin afarta madhab intaynaa sheegay khilaafka waxaa aasaasu laba xadiid xadiidka koowaad waa kan busro oo manmasa dakaroo falyatawada weeyaan iyo axaadiid kale oo xoojinaysa xadiidka labaadna waa xadiidkii dalqi binu caliyo waxa weeya wahal huwa illa bid'atu minka ma wax kala illa nabi sallallahu waxa la weydiiyey farxudu ka tar qaadaan taabto ka waran wuxuu yiri waa jirkaaga qayb kamid oo ah. hadaad bawdada taabato ama madaxaaga taabato sallallahu waxba ka jabaya maya khilaafka marka xaggaas aasaas waa xadiiska talqi marka haduu ansixi lahaa oo la isku waafaqi lahaa sixadiisa warba ma jiraan meesha laakiin xadiiska talqi baa waxa la isku hayaa xadiiskaasi waa daciif waxba kama jiraan iyo waa saxiix labadaas la isku hayaa ayib laakiin madaahibta waa afar qowl afartaa qowl laba qowl adiladay jamciyeen laba qowlna tarjiix oo leexdeen way kala rajixeen qowlka koowaad wuxuu qabaa sidiisaba waysada wuu jebinayaabay qabaan wuxuu qabaa markaas waxaa alawal laa yanqudu mudlaqa waxba ma jebinayo si walba haddaad u taabato ma jebinayso qabaa qowlka koowaad qowlkaas waa madhab abu xaniifa raximahu llahu tacaala iyo riwaayo imaamu maali laga warramay iyo daa'ifa min asaxaaba madhabka labaad wuxuu qabaa wuu burinayaa weysada mutlaqan iyadoo la kala qaadqaadayn waa madhabu shaafici wa malik walmashhuur malik madhabkiisa mashhuurkaa weeyaan waa qawaacidda sida caamka waa madhabkiisa laakiin riwaayo wuxuu leeyahay ta abu xaniifa u ku raacsanaa marka madhabu shaafici iyo almashhuur min madhabi malik iyo alimaamu axmed iyo ibnu xasmi iyo aktaru saxaaba waxay qabaan waxa weey weysada haddaad xubiga taranka taabato weysadaada waxba kama jiraan bay qabaan mutlaqan saa dooni taabo macnaha mutlaqan waxaan ka wadna insha allah gaari doonaa ma sheegi doonaa madhabka saxaad wuxuu qabaa idaa masa lishahwati yanqudu wa ilaa laa yanqud haddii uu shahwi iyo macmacaansi u taataabto way jabtay weysadiisii wa amaa hadduuna u taabanayo ama kaga dhacday dhib ma laba yidhaaheen yaa qaba waa riwaayo imaamu malik laga warqabay raximah allahu tacaala iyo calaamatu lalbani saasay qabaan madhabka afraad wuxuu qabaa in laga weysaysto markaa taabato xudunka taranka waaba sunne maba aha waajib waa madhab ibnu taymiya iyo ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayhima saasay qabaan marka la isku duuduubo mas'aladaas waxaa raajixa inaad ka weysaysato sababo badanba kow xadiidkan busra layskuma haysta inuu saxiix yahay laakin xadiidka dalqi binu cali waa laysku haystaa oo qays binu dalqi baa ku jira oo qays waxaa weeyaan waa daciif cinda cinda almuxadisiin ta kale xadiidka dalqi binu cali culimmada qeybo kamid ah waa mansuukh ta kale ixtiyaadka iyo xalaal miiradku wuxuu ku jiraa in laga weysayso ta kale xadiidka culimo badan baa cileeyey dalqi binu cali oo yaa kamid ah al-imam ash-shafi'i baa kamid ah rahimahu allah ta'ala wal imam abu zur'ah al-ghazi abu hatim al-ghazi darqunni rahimahu allah ta'ala al-imam al-bayhaqi kulluhum hadithkas wuxuulaysanayna dhaafi biilaan way bukhari raga soo dhan baa ilay hadithkas waxa ku yimid waxa weeyaan een waxa weeyaan busra waxa kale iyadana markaas inuu saxiix ku fahmaysa 18 saxaabi taqriban baa soo warramay in markaas waxa weeyaan nabigu tilmaamay sala allahu alay wasalam in markaas waxaa weeyaan eh, in markaas eh, weysada kaa jabaysa haddii aad taabato xubinka taranka waana madhab usuuliyiin markii la socdo fii baabi usuul fiqina saasay rajaxaan markay ka sheekeynayaan adilada markay iskhilaafaan qawaacid maxaa la maraa afar ah kow xadiidka waa la jamciyaa axaadiisda haddii la jamcin karo laba taariikhda la fiiliyaa marka naasikh iyo mansuuq waa leegi saddex tarjiix baa loo leexdaa afar tawaquf tarjiixa markay marayaan way ku saaleeyaanba way ku saaleeyaan taa lafteeda ku saaleeyaan markay marayaan tarjiixa jamcna hadda suurtagal maaha qolada markay jamcinayso waa qoladan lishahwa iyo qoladan waa sunna leh in laga weysa sunna leh iyo qoladan odhanaysa maya lishahwa haddii loo taatan bay jebinaysaa qoladaasaa jamcisay qoladan kalena qolada odhanaysa mutlaqan u burinaysa iyo qolada odhanaysa mutlaqan ma burinaysana tarjiixa labada qolna u leexdeen aduu almuhim masalada soo masala isku hayaan الإمام النووي رحمه الله تعالى وكمية علماء ضعيف في حديث كاس ولبا ترى كتاب في المجموع في شرح المهذب مجموعة اسم جلد كاللباد أه صفحة مرخص حويا محايا الله مستعان صفحة أفرتا ميلها تقريبا إمام النووي رحمه الله تعالى وحليه حي وابا اتفاق وحديث طلق بن علي وضعيفية ورنا afartan iyo laba meelaha safxaduha meeshaas majmuuca mas'alada marka intaasaynu kaga tegayna iyada khilaafkeena sidaa war raajixna waa inaad ka weysiisato weliba ta nusuusta ku soo aroortay aad bay u farabadan tahay aada bay u farabadan tahay halkaa masaladaynu marka soo hoosgelinaynaa garanay xukunkii taranka iyo qobolkii oo laa farqa bayna alrijaali waannisaa walaa farqa bayna alcamdi waalkhata sidaas mar haddii mar aydan dhaxay lakin mar haddaydan dhaxayso ba iyada la isku diidan inaan waxba kaa jabin ama kasu taabo ama gefu taabo lianna khata iyo nisyaanku dembigay qofka ka rafciyaan ma xukun ka rafciyaan hadda haddaan ama ugaar tooganaya xabaddu ay igaga dhacdo qof markaas waxa weeya meel socda magtii mmagtii baa laiga dhaafaya mise dembiga dembigiin baa meesha ka maqan oo waxaa weeyaan dembi baana kulahayn lakin magti waa laigu leeyahy marka sideedaba khata iyo nisyaanku waxa weeyaan ma rafciyaan eh, xukumka laakiin dambigu ma rafciyaan hadii qofku uu dabadiisa taabto ka waran marka xukumkaas taa waa mas'ale khilaafiya laba qowl baa ku jira qolo waxay qabaan nacamhaa waa qiyaas ay uga qiyaas qaateen si imaamu shaafici iyo keyrkii waa qiyaas bay leeyihiin looga qiyaas qaadanayo qodolka laakiin imaamu maalik iyo sufyaan athawri iyo rag lamida maya bay leeyihiin waxaa weeyaan waa saxiix waxaa weeyaan ta waxba ma jabinayso taas hadii la yidhaah qaar ba waxay idhaaheen war dee meeshan nijaasa kasoo baxday meesha nijaaso baa kasoo baxday ba yidhaheen marka maxalu nijaasa labadu weeyaan daaya ba yidhaheen waxaan leenahay taa waxaba ka fududba nijaaso lafteeda meel taal haddaan faraha la galo weysada mayga jabtay <laughs> may so marka waxa weya sharciya ma burinaysaa waa maxalu nijaasa ma burinayso jawaabteedu taana waa intaas qaar bay waxay yidhaaheen may waa qiyaas qiyaaskan waxa weeyaan waxa shuruuda kamida ah qiyaas marka wax la kala qiyaasanayo illa inay jirta jamcinaysa maqiiska maqiis calayga illa jamcinaysa sanada ma jirto waaya la laana luqada carabiga farjigu sidiisa wuxuu khaas ku yahay qobulka ba hadith marka la soo aynu ka socono bal hada intaas oo bisalada salada marka intaas baan kaga tagayaa ee waxay faahfaahintaa dheer meelahaas ka dekanaysanaysa insha allahu tabaraka watacaala ha allahuma salam alay tuqlaan baabulwuduu'i inuu qofku ka weysaysuu baab yahay min qiblati rajul ninku inuu baabulwuduu'i laga weysaysuu baab yahay min qiblati rajuli ninka dhunkashadiisa imraatu islaantiisa dhunkanayo ninku hadduu islaantiisa dhunkado ama islaantiisa uu taabto weysadiisu ma jabaysa mise ma jabayso حدثني يحيى عن مالك عن الشهاب عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه عبد, أبيه عبد الله بن عمر أنه كان وحا يقول كيرا قبلة الرجل ننك وحاوية دنك الشديس امرأة إسلامتيس ودنكنيو وجسها بيده iyo wajassuha taabashada uu ku taabanayo biyadihi qacantiisa min almulaamasati bay kamid tahay mulaamasada ee qur-aanku sheegu yidhi aw laamastum nisaabu ka wada faman qabala qofka dhunkaday imra'atu islaantiisa oo jassaha biyadii qacantiisa ku taabta facalayhi alwudu waysa markaas waxa weeyaan ku waajibtay allahumma salli alayhi tukulna وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق قاري أن عبد الله بن عمر مسعود كان يقول كيدا min qublati rajul ninka dhunkashadiisa imraatu islaantiisa oo dhunkanaya alwuduu weysaa ka waajibtay waxadathanii can maari can shihaab annahu kaana waxaa yaquulu kiidhaa min qublati rajuli ninka dhunkashadiisa imraatu islaantiisa oo dhunkanaya alwuduu weysaa ka waajibtay qaala naaficu heyli waaya qaala naafic wuxuu yihi qaala malik qaala naafic midinigaya ya ha wakaa nusakha badankoogu naafic ma dhigaan sheekh qaala yaxya mid dhigay soma saasala raba qaala maalik wuxuu yidhi wadaalika kaasina axabu maa shayga ka lagu kalkacayl badan yahay weeyaan samictu aan maqlay ilaya xaggayga waxa aan maqlay ka lagu kalkacayl badan yahay weeyaan in laga weysiisanayo macnaha mas'aladaa marka iyaduna waa mas'alo khilaafiya khilaafkan marka maxaa aasaasan madaahibta marka la fiiriyana mas'alada waxay ku leeyihiin saddex qowl saddex madhab baa ku jira laakiin maxaa aasaas khilaafka waxa aasaas ah markaas waxa weeyaan ee aayada quraanka oo la masum nisaa wa aayadaas aasaas u ee madaahibta marka qolada koobaad waxay qabaan taabashada islaantada taabatay ama tu ajnabiya way jibinaysaa way qabaan mutlaqan iyadoo la kala qaadin وهذا هو مذهب الشافعي وابن حزم وابن عمر وابن مسعود طيب قولك لبادوح قبل لا ينقض مطلقا ما بنوا يا صلاحان با وهذا مذهب أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني إيا عبد الله بن عباس إيا طاووس بن كيسان اليماني عطاء بن أبي الرباح حسن البصري إيا مجاهد بن الجبير إيا قتاتية مفسرين تورنا حقا ذلك سوى بذيهين حي قضان وحجبين يا مجير قضان أكثر السلف مساسي قضان qolada saddexaad waxay qabaan laa sheekhoon kala qaadayna anagu islaanta markuu dhunkanayo hadduu shahwi iyo waxyaalaha ay ka ahayd iyo hawl kale oo wasiilo ahayd oo wax lagu sii gaadhay walwasaal liaxkaam almaqaasidi waxaan leenahay bay yidhaaheen <laughs> way jebinaysaa wa ilaa haddii kale haddii naxariisi intuu waxa yar kuftay o ka yar naxay iska dhunkaday dhib male bay yidhaaheen waxba markaas waxaa meeshaas kama uhaajimayaan bay yidhaaheen qolada sidaa u kala qaaday waa imaamu malik mashhuurka madhabkiisa iyo imaamu axmed raximah llahu tacaala madhabka ugu raajaxsanna laa yanqudu mudlaqa waxaan burinaya ayib imaamu shaaficina hadalkiisa waan soo guurin doonaa insha allah hadalkiisa laftiisaan soo guurin doonaa waxaana soo guuriyay ibn cabdilbar iyo xaafid ibn xajar casqalaani di imaam shaafici sidaa qabo ayib waxaan leenahay marka aayadda qur-aankaa lamsigan ba waxay ku fasireen cabdullahi bn cabaas eh, waxaan jira cbdullahi mascuud iyo abdullahi bn cumar waxay ku fasireen waa taabashadan caadiga oo qiraa'o kale jirto yidhaaheen aw lamasum nisaa inkastoo qiraa'adaasi daliil tahay qolyaha kale waxay yidhaaheen qolyahan waxay yidhaaheen aayaddu waxay tilmaamaysaa bay yidhaaheen jimaac maba ahay waa taabashad caadiya waxay ku fasireen waxa weeyaan mufasiriinta kale oo dhan oo cabdillahi ibn cabbaas uu kamid yahay qataata uu kamid yahay mujahid ibn jubayr uu kamid mid yahay cataa bin abi uu kamid yahay xasan basri uu ka mid yahay raggaasoo dhan waxay ku fasireen iyagu in markaas waxa weeyaan lamsigani jimaacu yahay oo waxay yidhahdeen lamsiga iyo masiga waa isku macno badana ah. walidaalika baa markaas waxa weeyaan siyaaqa aayaddan waa laga fahmayaa aayado kaloo badanna oo la macnaana way tilmaamayaan sida aayadda qur-aanka ah walam yamsasni basharun oo kale ya ayuha alladhina amanu amanu idha nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha masigaas aayada lagu sheegay ma tawashiska caadiya may waa jimaac وهذا كان هو جماع ميدا قرآن القرآن بل مفسرة وهي ولم يمسسني بشر وجماع ميدا طيب يكون لمدك وحيدا مرخص حوية مسألة واسدة واللمسيقاس فأنا أنه سيدة وحنو كفسر ميداهين inuu yahay markaas waxa weeyaan lamsi jimaaca bay yidhaaheen sidaas marka waa sida raajixa ah eh, aan mufasiriintaan sheegnay iyo cali ibn aalib oona ku darin uu kamid yahay markaas sidaasay qabaan iyo caaisha caaisha iyo iyo xaasaskii nabiga o dhan badee gebi saasay qabaan iskuwadagi umahaatlmuminiin o dhan halkaasay mareen eh, madabkaas waa madabka ugu fara badan weeyaan jumhuurtu ay qabaan baxtaa waxay noo yihiin marka waxa weeyaan maxay imaam shaafici aayada qur-aanka wuxuu yidhi anagu waxaan odhanaynaa waa jimaac waa waa waa lamsiga caadiga oo jeeta taabashada caadiga su'aal bay ayaa la weydiiyey waxay yidhaaheen annisaa nisaa baa meesha la soo ulama masumun nisaa dayib de gabadhaada hadda waxa weeye mm, annisaa nisaa bay kamid tahay maxaad kaga khasisaysaa marka dayib mas'alada marka waa mas'alo muran iyo dood ka jiro imaamu shaafici marka sida raajac xanadi waxa ma jebinayo gabadh ajnabiya in la taabtana sideeda kale xaaraam u tahay laakiin haddaad taabato waxa ma jebayo eega basaska soomaliya dadkooda fuli waa la iskoobaa sooma ha rag badan baa intaa ku guuleysayna naa waysada hayga jabin diinba isaago ayar kursiga marka qaadanba <laughs> rag badan baa intaa ku guuleysay hadda <laughs> waaya meelahaasoo kale way fiican tahay naa hayga jibin dhaha fitan badan baad ka badbaadi moogtahay ku jiir maysi jirkeedii saama maysiin waxyaala badan naa waysadaa iga dib mudhe ayib meesha marka sidaas baa raajixayn waxba jibinayn islaantana dee dhunkashadeeda xadiidka caaishaa kamida nabigu sal slam intuu dhunkaday haasaskiisa mid kamida oo iyada ayay isjeeday ayuu salaada u baxay nabigu sal slam waxaa kamid xadidka buhaari markuu nabigu tukanayay sala allahu alay w slam uu qanjiilin jiray kadibna waxa weeye lugahan ka laabin jiray waqtiisa ayaan gudbanaa sida janaasada loo gudbo qofka lagu tukanayo kale imaam shaafi wuxuu yiri inay mar u dhaxaysa laga yaaba inaan u dhaxayno laga yaabo marka saasir marka maxay qaacidada marka ila jaa ihtimalu saqada istidlal ihtimal hadii ma istidlalku waa dhacayo ee imaam shaafi laakiin hadal qayim aan sheegaya ibn abd albar soo gudiyay maxajir asqalani kitaabkiisa loo yaqaan talkhiis al habir safhada 44 wuxuu yiri haddii xadiidka inuu nebigu dhunkaday sala allahu alay slam xaasaskiisuu salaada u baxay xadiidkaasi haddii uu ansaxo uu sugnaado buu yidhi u fiirso ma caqiideynayo mana aaminsanay buu yidhi taabashada inay markaas waxaa weeyaan wax ka waajibayo weysaa ina wax ka weys wax weysaa inay ka waajibo macnaa haddii ay markaa xadiidkaasi u ansaxo waxaan caqiidaysanahay buu yidhi taabashada inay markaas waxaa weeyaan wax markaa ka waajibay una jiro lafdiga carabi ahaan ku sheegnana wuxuu yidhi in saxa xadiidu macbad binu nabatata macbad binu nabata waa xadiidkan caaisho weeyaan oo caaishu ka warinaya waa raawiga caaisha in saxa xadiidu macbad binu nabatata fi lqublati firsada lam ara fiiha qublada walaa fi lamsi alwuduua ah في اللمس الوضوء ما أركبوا يرادوا حديث كاسي أنصحه بنكشضي يتاوشا طولين ويسك جواجيس انت سنوى سلام اسكا سعني ورقوقتي أي الهدين اللهم السلام عليه التكلان باب العمل عمل كيو باب في غسل الجنابة الجنابة المرخص حوية ميديتان كيدا وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن نبي عن عائشة أم المؤمنين أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحيدا إذا اغتسل من janaabada markuu waxa weeyaan ka maydhanayo badaa بغسل yadayhi labadiisa qacmood ee maydhigoodu ku bilaabi jiray uma tawadaa weysaysan jiray kamaa yatawada'u lisalaati salaada suugu weysaysanayo uma yudkhilu wuu gelin jiray asaabicahu farihiisa fi lmaai biyaha fayukhalilu bihaa wuu ku takhliilin jiray farahaas bihaada farahaas celini usuula shacarihi timihiisa guntooda leanna nebiga sal slm wuxuu yihi كل kula ina إذا ترمذي غيرك ثم يصب وكشب جري على رأس مدحيسة ثلاث غرفات صدح عن طوبة أما صدح قاضشو بيديه لبدي سقعموت ثم يفيض معه بيوه كشب جري على جلدي هرقيس كله دماتي حديث مسلم البخاري ومسلم متفق عليه وياه معنى قابك النبي جنابته uga meeray bal ugu tilmaamaya waa kayfiyada lafteedii وحدثني عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا يغتسل من إناء يغتسل كي كم من إناء ويل حقي هو الفرق لي هو الفرق فرق ليداه من الجنابة الجنابة كان وحا يغتسل كي كم من إناء ويل هو ويل كاس الفرق ما هاي من الجنابة الجنابة مرخة ميلانيو ويل كان فرق الله يقانه farqi le waa la akriyay laakiin luuqada fasiixa ah waa farq weeyaan eh, waxay yidhaaheen markaas waxa weeyaan culimada qaybo ka mida ah saddex saac buu qaadaa ayib arrintaas waa say culimadu badan yihiin luuqawiyiintu culimada qaybo kamid ah waxay yidhahen laba saac buu qaadaa isku soo duuduub sida raajixa sad waa weel saddex saac qaada farq waa weel saddex saac qaada saacuna waa maxay waa afar mid weeyaan marka maxay ka dhigan tahay nabigu mise mid buu ku weysanay ku meeranayay sallallahu alayhi wasallam shan mid buu ku weysanay xadiisa ku timid weelkana uu xuba qaadaa sagaal mid meelahaas waa saddex saaci halkii saacna waa afar mid waxay culimadu ku jamciyaan lama oran xadiidkan sagaal inta uu ku weysiyay uu ku meeranayay lama odhan laakiin weelku biyuhay ugu jireen markaa waxba laga yaabaa marka qayb kaga hadhay weelkaaba ilaahay culimadu marka weelkaasi intaasuu qaadaa bukhaari iyo muslim xadiiskan soo saaray waxadaanii can malik can naafic an cabdillahi bni cumar kaana waxaa yidhi tasala min aljanaabati janaabad markuu ka meeranayo badaa uu bilaabi jiro fa afraqa markaasuu ku shubi jiro calaa yadi lyumna qacantiisa midigta fagasalaha uu mayri jiray uma gasalahu farjahu farjigiisuu mayri jiray uma madmada uu luqluqanayo wastanfara uusan daahirsanayo fiifu iska soo odhanayay uma gasala ها ونضح ورشينيه النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه لبديسه اندود معنى لبدا اندود galkooda halka iliyarta biyaha halka saas u gaarsiinayay uu leeyahay markaas thumma ghasala yadahu al-yumna qacantiisa markaas waxa weeyaa midigta ah oo markaas waxa weeyaa meeray thumma al-yusra hadana biixda thumma ghasala markaas madaxiisu meeray oo masaxaya ka dhigan tahay waaye ثم اغتسل وميدنه وافاض الماء بيانه وافاض عليه الماء بيانه وكدشبي وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق أن عائشة تسويل إلا ويديه عن غسل المرأة قبضا ميري من الجنابة جنابة كما يرانيسو فقال وحيث لتحفل هكو شبطه أما هو عن طوبته على الرأس أما لحيدا هكو عن طوبته ثلاث حفنات صدح عن طوبه وميل الماء بيه والتضعت هد جسو رأسها مدحيدا بيديها لبيدا قعمود وتقديم وتأخير بقى كجرا والتضع هد جسو هي إيضو رأ بيديها لبدا قعمود هدجسو رأسها مدحينا طيب أنا سعنا ومرقى لبدا معنى لبدا قعمود مدحا كجبسو باب واجب الغسل ميريق واجب كيسي وباب يهي إذا التقى الختانان هلك ee mayriga markii aad mayrato haddaad xataa qaybta hore aada sii weysaysan mayrigaas ma kugu filan yahay weysadii haa waa sida imaam an-nawawi raximahullahu tacaala iyo alimaam cabdulkariim alraafici iyo keyrka ay soo naqliyeen laakiin imaam raafici imaam nawawi waxay kala dugan yihiin imaam nawawi caan buu ka dhigaa wuxuu qabaa haddii ay nijaasa halkaa kaaga taalo kadibna markaas waxa weeyaan ad ad waxa weeyaan nijaasadii halkaa kaaga taalo inaad weysaysato ama aad mayratan aad doonto horta nijaasaad mayri leeyahay kadibna waad mayran buu leeyahay laakiin waa wuxuu leeyahay maya saa maahe mayrigaa guud unbaa unbaa maydhaya waxaa weye in yar guulin laiskaa maydho waxa ma waajibaya intaas kul bedelay laakiin tan way isku waafaqsan inay janaabada xadathul asqarku xadathul akbarku inuu hoos galayo waxa weeyaan waana qaacidadii la oran jiray ila sab'a amrani min jinsi waahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fi al-akhir laba shay oo isku jinsiya hadday kulmaan midkoodna midka kale una khilaafayn oo labadooda ujeedda ay isku mid yihiin midkood midka kale hoos galaa sida qaalibkaas waxaa laga yaaba gabadha hadda in shan maydh lagu yeesho ha waxaa laga yaabaa inay xaaydo ahayd uu dhiiggii xayd ka go-ay maxaa lagu leeyahay maydhi waxaa laga yaabaa janaaba inay ka timid janaabadu jimaacun kuma timaada iyo manidii eh, maydhi baa haddana lagu leeyahay waxaa laga yaabaa inay markaas waxaa maanta ay jumco tahay mayli u baahan tahay waana ciid mayli u baahan tahay sumaada fahmi waxaa laga yaabaa jirhkeedu nijaasa ku yaalo taana inay iska maydho u baahan tahay shanta mayli see dhan hal baa ku filan muxuu ha ha allahuma mustacaan ها ولتبغث رأسها بيديها ها ولتبغث هكج جبسو رأسها مدحيها بيديها لو يقعمون ها تضع وهيس تبغث هكج جبسو ويان سام بو يدغيا aniga ma khalday ha tadaci ma dhigayo taan buu dhigaya wal tabghas hadda ha ku jijibiso weeyaan ra'sa madaxeeda biyadiha laga qacmo ha ku jijibiso jijibin weeyaan Allahu subhanahu wa ta'ala marka weysadu way soo salaysaa meerigaas baa waajib al-ghusl meeriguna waajib baab yahay idan taqal khitaanaan labada gudniin markay kulmaan وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن سعيد المصيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة الزوجين من النبي حاسكي صلى الله عليه وسلم كانوا حي يقولون لك ويدا idaa masa alkhitaanu gudniinku markuu taabto alkhitaana gudniinka kale faqad wajaba alquslu maydhigu waajibay taabashaa laga cabirayaa oo waa kinaaya laakiin taabashadii labada gudniin ay isdhaafaan baa laga wadaa saas weya ayib taabasho laakiin bimujarad hadday istaabtaan taabasho waxay kama waajibayaan waa ijmaac caadiya meesha waa inuu yimaado aan socono waxadathani malik can abi nadar مولى عمر وعبيد الله عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قال وحوري سالت عائشه ويدي زوجنا من النبي حاسس صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل ما يرجع محواجي فقال waxay tiri هل تدري ما garanaysa ma مثلك تصالح وحيا يا ابا سلمة ابا سلمة ومثل الفرغوخ ما خاوي دي مثل مثل الفرغوج وجيمه جيم ها جيم كسربا مثل الفرغوج وفرغوج oo kale waa waxa weeyaan digaagada dhasheeda la yidhaahaa oo yasmacu waa farquuj waa digaag yar oo dhala ah macnaha oo yasmacu diikata diigada digaagada maqlaya tasruk iyadoo dhawaaqaysa fa yasruku iskala dhawaaqi macaha maceeda adu waxaad lamid tahay digaag yar oo dhal ah oo digaaga dhawaaqaysa habar a ah maqlay oo adigu oo iskala ciyay ayib idaa jaawasa jawaabta ugu jawaabaysa inta la yar qabtantay waxay tiri idaa jaawasa alkhitaanu gudniinku markuu kulmo ay dhaafo gudniinku macnaa ninku alkhitaana gabadha waxaa weeye gudniinkeeda faqad wajaba alqaslu maydhigii waajibay allahuma ustacaan idan maxay tusaalahan ka wadaa ay hadda masala farruja ay leedahay dhowr qowl bay culimadu sheegaan qowlka koowaad waxay yidhaaheen ujeeddada ay ka wado way ku canaananaysaa way ku canaananaysaa oo waxay leedahay markaas isagu madhabkiisa wuxuu ahaa bay muuna aaminsanayn haddii ay meli timaado mooyaane jimaac kasta hadduu dhaco inuu markaas a maydh inuuna imanayn buu aaminsanaa bay yidhaaheen marka way ku canaananaysaa oo isagu wuxuu u shardiyayay maydiga meli inay timaado way ku canaananaysaa bay yidhaaheen markaas oo xadiidkii almaa min almaai kaasuu haystay saa u yidhaaheen culimada qaybo kamidana waxay yidhaaheen maysa maaha sheekh waxaa laga yaabaa bay leeyihiin in uu markaa uu weydiinayo su-aasha uu yaraa uuna weli qaangaadhin markaasaa wuxuu arkay dadkii oo dhan oo markaa waxa weeyaan jimaac isweydiinaya masaa'il jimaacu isweydiinaya marka waxay leedahay hawlahana dadka la wado ee adiguna dhinaca kala qayb qaatay su-aalaha adigu ay kaa da-wan yihiin dhiiggaad baadna mid tahay anagu digaagadi waaweynaabaanahay baddaa ka bax bay leedahay qaaruun saasay yidhaaheen qowl saddexaad baa jiro waxay yidhahen waxaa suurtagal ah masaa'ilkaasuu ka hadli jiray masaa'ilkaana markuu ka hadlaya bay odhan jireen mashaayikhda markaas waxaa weeyaan bumbadana markaas waxaa weyaan arrintaa ku boorin jiray yidhaaheen oo ka hadalkeeda iyo waxyaalahaas iyo markaas waxaa weeyaan ku dhiiragelin jiray isna weli markaas waxaa weeyaan hawshaas cilmi cilmuumaon lahayn kadibna waxa weeyaan inuu fadwado isku dayi jiray ilaahay adigu sida ugu saxiixsan waxaanu haddaan isleehay kolley wax rajaxaya ma adag laakiin sida ugu saxiixsan kolley wuxuu ahaa kaana fii waxaa weeyaan zamani siba markuu yaraabay bay ahayd taasaa u dhow xadiidkan ka muuqato ayib waxadathanii can malik عن يحيى بن سعيد الأنساري عن سعيد المصيب أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس فمق عيسى ليلة أطع عائشة تلتقي زوجنا من النبي حاسس صلى الله عليه وسلم فقال له حكول لقد شق علي وحي دبي اختلاف أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم نبي الصحابة خلاف كوغا دبي في أمر أمر يسو خلافيا إني أني والله أعظم waxaan aad u weynaysanaya ana astaqbilaka inaan kula soo qaabilo biha amarkaas waxaan aad ila weyno macnaa igu dhib badan oo igu culus inaan su'aasha ku weydiiyo إني أنو الله أعظم وحويني السنة آذي لعرس أن أستقبلك إن أقول سوى قابله أستقبلك إن أقول سوى قابله أمر قابله سقى أمر قاس فقال وحيتري ما هو محويهي horta maa huwa muxuu yahay su'aal ta kale ma kunta wixii aad ahayd saayina mid weydiin laha canu shayga xaqiisa ummaka hooyada fasalni canu ana weydii horta waxa wuxuu yahay sheegi laakiin waxa kale ku sheegaya wax kasto hooyadaada kala xishootay inaad weydiin jirtay anigana i weydii macnaa hooyada baan ka dhiganta shaki waa kaaga jira qur-aanku ilahay nugu sheegay wa aswaajuhu ummahaathum ilahay baa yidhi subxaana watacaala nabiga xaasaskiisuna waxa weeyaan muminiinta hooya u yihiin faqaala wuxuu yidhi arrajulu ninka yusiibu ahlahu reerkiisa asiibaya uma yuksilu abaaroobaya abaar baa ku dhacaysa oo kaba imanayaan bidaar roob weeyaan walaa yunzilu biyana ma dejinayo bal ka waran faqaala waxay tii idaa jaawasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alghusl iska dhaaf lidaalika abu daawudku waxay baabaysanaya sunanta qaybo kamida baabulixsaal baab la yidhaho saa darteed baa markaas waxaa weeye waxay ku tii idaa jaawasa alkhitaanu alkhitaana markuu gudniinku gudniinka kala dhaafo ee labada xubin ay isdhaafaan faqad wajaba alghusl maydhigu waajibay فقال ابو موسى الاشعري wuxuu yiri la as'al mu weydiinayo can hada arinta ahadan qof bacda kaadiga gadaashada badan wali cid kale baadan weydiiyo macnaheedu hawlahaas oo kale sideedaba wixii guriga ku saabsan waxa looga dambeeyaa ummahatul mu'miniin oo Aisha ku way ka tahay leena iyaga hawsha markaas waxa weeyaan xiftii waay حديث waxa weeyaan ee الإمام مسلم باصو صاري في صحيحه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب آه المدني مولى عثمان بن عفان أن محمود بن اللبيد الأنساري محمود بن اللبيد بن عقبة بن الغافع الأنساري الدوسي أبو النعيم المدني كسعو كيديس أبو النعيم بليدها وانا محمود بن حويان لبيد بن عقبة بن الرافع ليلة سأل وحويدي زيد بن ثابت صحابي saxaabigii zayd binu thaabit la odhan jiray buu weydiiyey can rajul nin oo yusiibu ahlahu reerkiisa asiibaya uma yugsilu biyo iska waaya walaa yusil aan biyo dejinin faqaala zayd wuxuu yidhi yaktasil wuu maydhan faqaala lahu maxbuud baa wuxuu ku yidhi ina ubay ibnu kacab kaana wuxuu allaa yarow gusla kaan mayri caqiidaysnayn faqaala lahu zayd bnu thaabit wuxuu ku yidhi ina ubay ibnu kacab nazaca can dalika ay rajaca can dalika wasnan wa macnan nazaca bimacnaa rajaca uu ka noqday can dalika arrintaas قبل ان يموت انتوا لمن قرر وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان حي يقول كيلا اذا جاوز الختان والختانه فقد وجب الغسل ما يلو واجب يغ طيب مساله داس marka waa mas'aladaas oo iyada markaas waxa weeye labadan gudnin haday istaaftaan waxa weeye haday isdhaafaan hawshu way dhamaatay ee meeyr baa lagu leeyahay waxana daliil ah hadii ka waran waa dhinac waa ka mansuuq oo markaas waxaa weeyaan waxaa في xadiidka من muslim fi saxiix رضي الله abi hurayrata radi جلس بين شعاب wuli idaa jalasa bayna shucaabiha alarbac huma jahadaha faqad wajaba alguslu wain lam yanzil bukhaari iyo muslim laakiin riwaayada wain lam yanzil muslim baa goonila dayib xadiidkaas waa nasakhay dhinac kalena mansuuq ma oo haddaad caawar riyooto oo riyo aada isku aragto laakiin biyo oo adoo jimaac samaynaya aad ku riyooto iska weydo waxba maydhamaysa haddaad biyo soo arurtana waad maynaan dhinaca maxay ka tahay marka riyada almaamil maayo ka tahay saas weeyaan <laughs> halka marka iyo faa'iido yar baa idinku diraya gudniinku ma waajib ah qofka in la xalaaleeyo sideedaba qofka in la xalaaleeyo ka hadda eeg mid kalena waa idin sheega luuqada carabiga ku saabsan qofka in la xalaaleeyo sideedaba waa masalo khilaafiya cinda abi xaniifa wa malik waa sunne ايه وعند الامام الشافعي والصحنون او مالكيه كميده وإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمهور أهل العلم هو واجب وحكويمت بعض الشافعية شافعية بالكل حين الضمر خنواء السنة رجنا وواجب السوسة ضد قولوا وواجب يقبان عموما قولنا وحي قبان والسنة عموما قولوا وحي قبان تفصيل dumarkana waa sunna qabaan waa saxiix gebi waa sunna laana labada nabi sallallahu alayhi amar buu ku bixiyay shammi wala tantayba hadithka ku qoran waxa weeyaan Abu Daawudka ursiyo ku siixay la Iran dumarka laga hadlay ana de sidan waxa la diidanaa markaas waxa weeye fircooyinta aan qabno waaye shammi wala tantahi dayban ka socon marka misalada soo sida misalada kale khitaan dumarka iyaga marka xubinkooda khitaan lama yiraahdo khitaan lama yidhaaho iyaga markaas lakin waxaa la yidhaha khifaad baa la yidhaha khifaad baa la yidhaha ayib waa min baabi waxaa weya maxaa loo odhan jiray taqliid min baabi taqliid saas eh. sida masalan muxuu ahaa cadaadda iyo dayax maxaa laysa yidhaha qabanayso saas oo kale maxaa laysa yidhaha markaas waxaa weeyaan muxuu ahaa cumar iyo abibakar cumareyn casarka ee subax xadiidka maxaa lagu magacaabay bardeyn casar qeey qawiya masal bardiin dakhal janna waa taqliid sida maadaymuuna ya sharx iyo saxiix ka socon intaas intaasna waa faa'iideeyay khudha bidun thaman baab wudu al-junubi ويسلم qofka janaabulaha ah waysadiisu baab yahay idaa araada markuu doono an yanaama inuu seexdo oo yadcama uu wax quuto qabla an yaqtisila intuuna maydhan oo macnaa waxa uu sunno ah qofka haddii uu gelinka hor markuu jimaaca sameeyo inuu seexdo uu damco inuu weyse ku seexdo inuu cunto cuno hadduu doonana inuu weysaysto وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال وحوني ذكر عمر وخطاب الله المستعان عن ذكر عمر وخطاب وحوش شيء لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغى عمر يصيبه جنابة جنابة إن كل عيسى من الليل هبينك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ويسيسه واغسل ذكر حمن كاغا ترنك نميد ثم نمس كسيحه مسلم البخاري رسول الله حديثنا وحدثني عن مالك عن الشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الزوجين والنبي حاسكيسة صلى الله عليه وسلم كان الحياة تقول تيتر هذا إذا أصاب أحدكم من كيد كبير المرق أصيب المرأة قوضة ثم iraadau doono an yanaama inuu seexdo qabla an yaktasila intuu dhamaydhan ka hor falaa yanam yuuna seexanin xataa yatawada ilaa uu weysaysto wuduu'ahu weysadiisa lisalaati salaada weysaysanay oo kale taasoo kale macnaha waxadaanii can maalik can naafic an cabdillahi bni cumar kaana idaa araada markuu doono an yanaama inuu seexdo oo yadcama u quuto wahuwa junubun walxaalow isaguna junubun janaabole yahay hasala wajha wejigiisuu dhaqi jiray weedee labadiisa qacmood elalmarfiqayn jiqlaynka laga gaaro wamasaxa bira'si madaxiisana u masixi jiray uma dacima uu iska quudan jiray ow naama uu seexan jiray ayb halkaa marka khilaaf yar baa ku jira qolyaa waxay yidhahan weysada la sheegaya weysada luuqawiga ahaydo farx halkaa laga wadaa oo maxaa laga ka qaadanayna bay yidhaaheen tawada waqsil xubinka taranka maydhitaankiisa weysada mid ka horeeya ama si kala haddaan udhigay sinjada iyo weysada mid ka horeeya xadiidka laakiin hadda midkaa dambeeya sinjada dambeeyda hadii sida la yidhaha oo tawada weysaa ka horeysa waqsin dakaraka sinjada xaq damal mariyay kayf salas waxa way yidhaaheen hadda halka waxaan ka qaadayna tawada horta farxalo intan iyo mayd oo wakaas yidhaaheen faraha iyo aadiska mayd hay faraha iyo aadiska mayd uma namdi iska saxa marka eh, waxa weeye kadibna xubinkaaga sananka mayr oo weysinayso kadibna iska saxo qolna waxay qabaan weysadu maxaaba keenay khilaaf waxa waa waajib ay qabaan sida bacd maalikiyyo kale adiga isku soo duudub sida saxda waajibna maaha waxa weeyaan waa sunno weeyaan sunno marka الحديث وجودنا والله باب إعادة الجنب منك جناب لها سوعين سباب يا صلاة الصلاة وسوع الليو حدثني يحيى وربي عن مالي عن اسماعيل نبي حكيم اسماعيل نبي حكيم القرشي المدني إمام نساء يحيى بن عمر والثقيري عمر عبد العزيز بن شقين جري فقال يصدق الكثير النبي قاعد بننتي هل الحديث موضع وحكول يحيى وح مرفوعة afar xadiis buu ku leeyahay iska fiiriyeen ninkaas hoos ka xariiq ismaaciil baabi xakiim afar xadiis oo kaliya muudaa ku leeyahay wax marfuuca أن عطاء بن يسار أخبره ورمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر إنه تكبير في صلاته صلاة من الصلوات صلاة كمية ثم أشار إليهم وإشارة بيدي قعندي سوق إشارة عن انكثوا هل كأكون قاذا فذهب وتغي ثم رجع ونقضي وعلى جلدي جلكي سنة أثر الماء به باكسي المغضي حكرت أنت أي هداد أذيق الجنابة أنت لولاء تكتو مرقى حصة واسع علم وحدثني عن مالي عن شام عروة عن الزبيد بن الصلت أنه قال وحوري زبيد الصلت محاله معنيان لي محالو تلي يا الجاء ها صح أنه قال وحوري خرجت وان بحي مع عمر والخطاب إلى الجرف ماشى الجرف ليلاو فنظر وفي لي ومال مقعد جرفته وايه ومال مدينة جرتي لأن صدح ميلي وحصص وميل ضاد مرينا جرف على بحي فالنظر وفي لي فإذا هو قد احترم وبيسوى مرقى الرياضي احترم منيه كتب معنا وصلى أوتك ولم يغتسل من مينا فقال وحول والله من قلت ألتيه ما أراني اسمع أركين إلا قد احترمتنا الرياضي موياني وما شعرت من أوقين إنا الرياضي وانسوغين لكن بيين يجي بعدين بانا كورهين بيد ما نتكلم لهم وصليت وأن تكلم وما اغتسلت من مينا بيد قال وحوري فاغتسل وميدي وغسل وميدي ما رأى في ثوب مرديس وحكو أرخي ونضح ورغ شيء ما لم يروح لكو أرك حيويا انت وكو أرخرت وميدي انت كلمة وحاويا بيه بهيرها كي يرششري سي هذا وسواسك ونوغي معني وسواسك ونوغي وأذن وأدمي أو مساقام وأقيم ثم صلى وتكذب بعد ارتفاع ضحى برقن كنتو كرنقضي كذب متمكنا isagoo makansanaya macnaa salaada sideedii u tukanaya mutamakinan isagoo markaas waxa weeyaan mayrigii iyo salaada ficilkeedii iyo wixii oo dhan makansaday oo ay u suurta galeen macnaha وايه وحدثني عن مالي عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار عن عمر الخطاب غدا وكل الى ارض يدوكيسي بالجرف ماشي جرف لا يكتالي فوجد في ثوبه هو اركي وجده اوغادي ويان ama u arkay dheh wajida macnaa ra'aa weeyaan fii thawbihi madadiisa ixtilaaman mari kaga daatoor yaa ahayd faqaala wuxuu laqad ubtuliitu waxaa laygu imtixaan bilixtilaam baa laygu imtixaan buu yidhi mundu wakti laga soo bilaabo wulliitu la ii dhiibay amranaas dadka umurahooda waagaan khaliifka noqday kasoo bilow ixtilaam baa laygu sii daayay buu faqtasala wuu maydha waqasala wuu maydha maa ra'aa wuxuu ku arkay fii thawbi maradiisa min alixtilaam oo riya ahayd uma sallaa wuu tukaday bacdan dalacat shamsu intay soo baxday kadib وحدثني عن مالي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر الخطاب صلى بالناس وتطكي وتبيه الصبح صلاة يصبح ثم غدا إلى أرضه نوكي سبوك الله للجرف ماشى الجرف ليلا كتالي فوجد في ثوبه مدد يسمحوك أرضه احتلام الريو فقال وحوري إنا نقو لما أصبنا مركان أصيبني ال... إنا نقو لما أصبنا مركان أصيبني الودك حيدي ودك وحلو يقانه waa markaa xaydhay macnaa hidib baana galay buu ka wadaa laanat alcuruuq xididadii baa jilcay faktasala u maydha waqasala alixtilaama waxaa weeyaan riyadiina uu iska maydhay min thawbihi maradiisu ka maydhay hadda ixtilaamkii waa waxaa loo yaqaana min tacbiir maxal wadaayat alxaal hadda waxaa la cabirayaa riyada lafteedii baa la cabiray waxaan loo jeedaa melidii ka dhalatay waa caada lisalaatihi salaadiisina uu soo celiyey marka dee markii ilan asal baa waxa keena dareenka badan waxa keena mataqaanaa waa hilibka iyo dharaga fara badan iyo raaxada fara badan weeyaan laakiin wadaad qallafsan oo waxa weeye engegay dareen badan meesha ma imanayo wallahu aclam wasalaamu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi sallam